الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay kitaabkii sulam اlusul ilaa cilmi اlusul sheikh xaafid alxakami raximah llah waxaan ku jirnay weliba fasalka koowaad ee ku saabsanaa tawxiidka inuu laba qeyb u qeybsamo nooca horena uu ka hadlayo tawxiid almacrifati waalihbaat towxiidka macrifadana wuxuu ku sheegay waajibka ugu horeeyo ee addoonka laga rabo inuu yahay awaamirta oo dhanna inuu isaga ka weyn yahay marka wahuwa nawcaani ayaa man yafhamu ayuu soo yiri waa laba nooc ayaa man yafhamu ala asmaa'ihi alxusnaa sifaatihi alculaa wa anahu arabu ljaliilu alakbaru الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق alأwl اlmubdi bila ibtidaa'i wاlaakhiru اlbaaqi bila intihaa'i alaxad alfardu اlqadiiru اlأzli lbaru اlmuhaymin اlcali culuwa qahri waculuwa shaani jala can اladdaadi wاlacwaani kada lahu اlculuw wاlfawqiya calى cibaadihi bila kayfiya nooc buu sheegayaay ihbaatu daati rabbi rabbi daatadiisa sugiddeeda jalla weynaaye rabbi wacalaa sarreeye asmaa'ihi magacyada alle subxaanahu watacaala alxusnaa ee sarreeya sugitaankooda sifaatihi tilmaamihiisa sugitaankooda alculaa ee sarreeye daatada alle in la sugo iyo in la sugo magacyada iyo tilmaamaha alle <clears throat> ihbaatu daati rabbi rabbi daatadiisa xaqiiqada alle subxaanahu watacaala sugitaanka alla sugitaankiisa jala wacalaa asmaa'ihi asmaadiisa magacyadiisa sugitaankeeda alxusnaa ee wan wanaagsan sifaatihi tilmaamihiisa sugitaankooda alculaa ee sareeyo waxaa weyaan marka halkan waa tawxiid asmaai wasifaat tawxiid lasmaai wasifaat haddaan si kooban u sheegno ama aan qaacidooyinkiisa muhimka aan ka sheeg sheegno awalan baabkan baablasmaa asifaat waa baab tawqiifi ah intaasaan ogaanaynaa oo tutalaqaa min alwaxyi waxyigaa laga qaataa ama lagala kulmaa waxyigaasna waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee saxiixa ah ee nebiga ka sugnaatay asaariid saxiixa uga sugnaatay dariiqada selafkana waa sidaas sida ibnu khuseyme kitaabu tawxiid marar badan oo ku caddeeyo tan kale allah subxaanahu watacaala annaga ma waxaan inuu wuxuu isaga nooga nooga eh, waxa uu iska sheego oo uu isaga noo sheego inuu ku tilmaamaya maahane wax annaga caqligeena aan ku garan karno ma ahan eh, sida uu yahay ama takhayul iyo lagu kala lagu garan karo iyo mala-awaal iyo wax lamid a ah. marka koo waa in laga qaataa marka waxyiga kitaabka iyo sunnada saxeexadaa in laga qaato halkaas marka ahlu bidcada iyo ahlu sunnada waa ku kala tegsan yihiin oo ahlu bidcada eh, cilmigan caqiidada waxa ay leeyihiin wuxuu kasoo baxay oo asalkiisu uu yahay ama waxa istimdaad waxa uu ka yimid eh, aladila alcaqliya baynamaa ahlu sunnada ay leeyihiin aladila anaqliya adilada lasoo guuriyey kitaabka iyo sunnada ayaa asal u ah cilmigan kuwa kalena waxay leeyihiin adilada caqliga ayaa u ah asal walidalika ibrahim albayjuuri tixfat lmuriidka qadaha iyo qadarka i markuu ka hadlayo wuxuu yidhi alqadaa walqadar waxay u laabanayaan sifaatka ilaahi subxaanah wa sifaatka ilaahayna waxa uu yidhi marjiceeda iyo meesha loo celina waa caqli caqligu yii nacam wain kaana marka sawse wuxuu yihi saaxibu kitaabka uu sharxayo jawharada marka uu ka hadlayo alqada waalqadar adila naqliya aadiyo yii dadka unbaa loo sahlayo maahane asalku waxay ahayd yi aladila alcaqliya in la aadiy ahayd yi marka waa mushkilo ayb marka taas waa ku kala gedisan yihin ahlu sunnada iyo iyo ahlu bidcada ku saabsan magacyada alle iyo tilmaamaha alle subxaanahu watacaala tilmaan kastoo sugnaatay oo waxyi ku sugnaatay waa la rumaynayaa min gayri taxriifin walaa tacdiil wa min gayri takyiifin walaa tamthiil iyadoo aan yacni waxna laga aan la qaabaynin tusaale aan loo yeelin oo aan eh, yani tamthiil iyo tusaaleyn aan laga bixinin iyadoon la dafirin oo tacdiil aan lagu samaynin iyo iyadoon la bedelin lafdi ah ha ahaato ama mid macnawi ha noqoto midna lama ogola macnihii ay lahaayeen haddaad bedesho taxriifaa ku dhacday haddii aad ereygii dhanba bedeshood erey kale ku bedeshana waxaa weeyaan waa taxriif isaguna tacdiilkana waxaa weeyaan min gayri taxriifin walaa tacdiil dafiraad la-aan tilmaanta ilaah la dafirin oon la dhihin ilaahay tilmaan oo isku sifeeyey kuma sifaysna oo ilaahay tilmaantaas ma laha inay tiraa waa dafiraad waa iyo tacdiil takyiif iyo tamthiilna waxaa weeyaan inma aa u samayso ama aada mithaal laysa ka mislihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir wax alle lamida ma jiraan laysa ka mislihi shay-un takyiifkii iyo tamhiilkii ayaa meeshaas lagu radiyey wahuwa samiicu lbasiiruna in alla tilmaamo aan la dafiri karin inuu leeyahay oon la bedeli karin bay caddaynaysaa labadaas marka aayadaas afartaas shayba aayaddaas ayaa caddaysay takyiifka weliba isagu waxaa soo arooray kalaamu salafka kusoo arooray imaam malik markii la su-aalay marka laga hadlaya tilmaamaha ilaahay waxa ay ka qabaan waxay dhihi jireen amiruuha kamaa jaa-at bilaa kayfin siday u timid tilmaamaha ilaahay u mara oo sidaa u daaya bilaa kayfin takyiif la-aan hallaal iyo si ka warinayaan kaa marka waxa weyan waa iyadana qaacidada kale waayo aayadaasaana taasaana u asala tilmaanta alla subxaana watacaala meesha lagala baxo waxyigaa laga qaataa baan dhahna laakiin see looga qaataa saddex qaab ayaa looga qaataayo waxa ay tahay imaa magacyada alle waa laga qaataa tilmaamihi tilmaamaha alle subxaana watacaala alcaliim oo kale magacaa sifatu lcilmi inuu alla ku sifaysanya waa laga qaatay alxayu sifatu lxayaa nolol inuu alla ku tilmaaman yahay wahaakada alcaliyu sifatu lculuwi yaa laga qaataa waxaa kaloo laga qaataa sidoo kale min jihati waxaa laga qaataa eh, ficilka alle subxaana wa ficilka alle loo tiiriyey wakalama allahu muusa takliima sifatu nuzuula ah laga qaadanaya ee sifatu lkalaam ayb waxaa kaloo laga qaataa sidoo kale eh, min jihati alakhbaar kitaabkii yani sunnadii ayaa khabar ahaan u sheegeen oo masalan yadda alle iyo kale iyo wejiga oo kale wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikram waa min jihati alkhabar ayaa laga qaatay sideeda unbaa loo sheegay iyadoo sifa ah unbaa ayaa alla subxaana wataala waxyigu ou sheegay taana saas ayaa loo qaataa ayb saddexdaas ayaa qaab ayaa sifaatka looga qaataa marka asmaaduna waa de waxaa weeyaan asmaada mushtaqa ah sifaada ka dhalanaya maaha sida muctasilado kale in la dhaho leeraa ismi oo aan sifa ka dhalanayn caliimun bilaa cilmin qadiirun bilaa qudratin xayaatun xayun bilaa xayaatin waxaas marka wax saxa ma ma aha ficil afcaasha alla subxaana wataala ee alla subxaana watacaala loo idaafay laba nooc waayo idaafatu alacyaan iyo idaafatu alawsaaf idaafatu alacyaan iyo idaafatu alawsaaf ayb wixii alle subxaana watacaala hadduu isku tiiriyo oo isku idaafeeyo shay yani keligiis istaagi karo muuqdo masalan beyt ullaahi oo kale beytkii alle naaqatullaahi hashi alle waa shay cayn aho keligeed gaar u istaagi karto marka kaasoo kale waxaa un la dhahayaa waxaa la dhahayaa kaasoo kale maadaama acyaan alle loo tiiriye ay tahay waa sifa ilaahay uma noqonaayo sifa min sifaat illahi ma noqonaayo masalan naaqatullaahi oo kale hasha ilaahay sifa u noqon mayso haddii uu yahay wax eh, wasfi ah tilmaan waayo keligeedna ma istaagi karta laabudda inay mawsuuf ku qumto oo ay mawsuuf ku istaagto kaasoo kale allah tilmaan looga dhigi karaa sida kalaam kalaamullaahi oo kale in axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah hadalkii allah la layidhi hadalkii hadal ma istaagi karaa iyadoo wax hadlay aanay eh, aanay jirin ma istaagi karo saa darteed maadaama hadal uusan istaagi karin ilaa mutakallim inuu ku istaago maahane waxa hadlay oo mutakallimka ah waa allah subxana wa tacaala ma oo hadalkaas ku hadlay aimatu salaf saasay dheheen oo saasay u kala qaybiyeen waxyaabaha kan galaayo ama ku jiro qawaaciddeedana ka mid ah sifaatka alle inay laba u qaybsamaan sifaat thubuutiya iyo sifaat salbiya sifaat thubuutiya waxyaaba alle loo sugaayo waa sifaatu kamaal waay sifaat dhamaystiran baa alle loo sugaa sifaat salbiya iyo kuwan naqaa'is wax ahba oo alle laga hufayo subxaana watacaala iyo sifaatu kamaal oo alla yacni eh, sifaatu kamaal oo alle looga hufaayo sida bani aadamku ay u qabaan oo kale naam yani sifaatu kamaal oo bani aadamku yacni marmar lagu tilmaamo eh, tan alla uu ku sifaysan sifaysay midda bani aadamku waa kala duwanaanaysaa nacam sifaatu salbiya labadaasaa loo qaybinaa iyada laftirkeeda oo kuwana waaba naqaa-isoo ceeb waay sida hurdo iyo wax lamidoo kale kuwa alla waaba waa laga hufayaa kuwii alla loo sugayna waxay rabaan in tashbiih laga hufo nacam kuwii alla loo soo sugay sifaatu kamaalka ahay waxay rabaan in laga hufo tashbiih iyo tamthiil iyo in laga hufo nacam ayb guud ahaanna ay u qaybsamaan kuwa alla loo sugo saasna waxyigaa ku yimidba oo haddaad fiirto qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waxay isugu jiraan sifaat hubuutiya iyo salbiya hubuutiya salbiya ilaa akhir aaya waxay isugu jiraan sifaat thubuutiya oo wax alla loo sugaayo iyo wax alle laga anfinayo labadaas u qaybsamaan ayb tilmaam marka waa taa inaad ogaatid tilmaamaha alle inay labadaa u kala kacaan oo ay u qaybsamaan waxaa kaloo iyadana kuwa alla loo sugaayo see loogu sugaa alla subxaana wa tacaala isbaatun mufasal wa nafyun mujmal sida qur-aanku dariiqadiis saasay u badan tahay wax alla loo sugaayo tilmaamaha wanaagsanna in la kala dhigdhigo waxa alle subxaana watacaala laga hufaayo naqaa'is ana si duuduuba in alle looga hufo oo aan nafyiga inta la qaato aan mid mid loo kala sheegsheegin taasaana qur-aanku ku badan yaho walam yakun lahu kufuwan axad wax alle u dhigmaa ma laha hal taclamu lahu samiya ey laa taclamu lahu samiya alle Eh, u dhigmaa ma jiro falaa tajcaluu lilaahi andaadan ilaahay wax kufacaha u samaynaya qawluhu tacaala sidoo kale laysa ka milihi shay wax alla oo kale amaba jiraanba lama dhihin waxaas ilaahay oo kale ma aha derbiga alla ma eh, bani aadamkii alla ma shabaho kan ma shabaho waxaas dhan lama dhihin waxaa kaa kaafina laysa ka milihi shay-un wax koonka joogaba shay alla yani lamida maba jiraan maba jiraba sanadii waa mujmal isbaatka haddaa fiirsana wahuwa asamiicu lbasiir baa laleeyahay ahlu kalaamka <clears throat> mufasal ka dhigeen oy kala dhigdhigeen laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu laa yamiin walaa shimaal walaa yasaar yani walaa yani amaam walaa khalf walaa walaa fowq walaa taxt markii alla tilmaamayo sifaat salbiyay ku wada tilmaamayan ilaahi subxaana watacaala waxay kuleeyiin waxaan ka ogolnahay wujuud ilahay inuu jira bis jahmiyada saasay ku dhahay ashaacirada iyo kalena waxay kuleeyihiin sifaatka thubuutiga toddoban ka ogolnahay inta kale marka nafyigoodaa tiradii ka bateen dariiqat lqur-aanna haddaad qur-aanka akriso min bilaaw ilaa dhammaad sifaatka alla loo sugaayana inay la fasiray oo la kala dhigay marmar nafyigaas laakiin haddaad u fiirsato waxuu raacsan yahay oo ka daba dhacay isbaat ayuu ka daba dhacay isbaatkaas ayuuna fasiraa mثلا allahu laa ilaha ilaa huwa alxayu اlqayuum laa taأkhuduhu sinat walaa nawm nafyigan lakala la tafsiiliyey macnihiisu waxaa weeyaan in min kamaali xayaatihi oo min kamaali qayuumiyatihi waxa weeyaan annahu laa taأkhuduhu sinat walaa nawm hurdoba inaysa qabanayn labadaas magaco alxayu اlqayuumu marka fasira kan nafyigan oo fasira ee nafyi lagu bilowday oo keligiis meel iska jooga ma aha wahaakada ama qolo ayaa lagu radina oo iyagu nafyigaas ictiqaadisay alla ka ictiqaadisay sida nasaaradoo kale lam yelid oo lam yuulad saasaa la dhahayaa marka la radinayo ayb marka eh, taasna marka isbaatku an yakuuna alisbaatu mufasalan walnafyu mujmalan saasgaada u baahan alkalaamu fi sifaati farcun can alkalaami fi daat tilmaamaha alle subxaana watacaala hadalka laga dhahayo wuxuu farac ka yahay daatada alle waxa laga yidhahdo daatada alle waa rume la rumaysan yahay jiritaanka alle subxana wa tacala waa la rumaysan yahay tilmaamahana sidaas laakiin loo rumeeyaa la rabaa jiritaanka alle waxaa la rumaysan yahay jiritaan aan shabihin makhluuqa jiritaankiisa sifaatkana waxaa loo rumaynayaa yani sifaatkana waxaa loo rumaynayaa jiritaan inay jiraan jiritaan aan shabihin jiritaanka makhluuqa tilmaamihiisa oo kale ayb saasna aimada way cadeeyeen dadka caddeeyeen waxaa kamid a ah, eh, khadiib albaqdaadi risaaladiisa eh, la yiraahdo eh, risaalatun fi sifaat imaam khaibxaafid khadiib albaqdaadi sidoo kale abulqasim ataymi qawaam sunna alxuja fi bayan lmaxaja meelo badan ku sheegay waxaa daba taalla iyadana qaacidadaas alkalaamu fi bacdi sifaati kalkalaami fi bacdi lukraa kalaamka sifaatka qaarkood wixii laga dhaho kuwa kalena waa lagu dureerina qaacidadii tilmaamaha alla qaarkood lagu socdo kuwa kalena waa in lagu dureerin halkaasna marka ashaacirada ayaa ayaa ayay culammada ku radinayen maxaa yeele toddoba tilmaanay soo qabsadeen toddobadan waxay dhaheen sifaat macaani ayaa la yidhaahdaa waana sugaynaa wahiya alcilmu walxayaatu waliraadatu waxyaabahaas waa nacam walsamcu walbasaru walkalaamu calaa yani khulfin fiihi nacam kalaamkaas ay u ay u rumaynayeen markaas nacam ayb tilmaamo noocaas oo kalea marka iyo alcilmu toddobadaas marka tilmaan waxay leeyihiin sifaatu sabca sifaatu almacaani ayaa la yidhaahdaa caqligu wuxuu tusay in tilmaamahaas alla loo sugo sida ay yihiin loogu sugo ayb kuwa kale maxaad u diiday hadii leedaha kuwa kale tashbiiha ka dhalanaya dheh waxaa laleeyahay kuwaan muxuu uga dhalan waaya tashbiih marka maxaa yeelay alxayaatu nololaa alla usugtay bani aadamkiina nolol waa loo sugay nacam yukhriju lxaya min almayiti wayukhriju lmayita min alxayi baa leeyahy nacam soo ma allana watawakal cala alxayi aladi laa yamuuta leeyahy allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum marka nolosha alla u sugtay bani aadamkana waa loo sheegay wuxuu leeyahay markaa isaga ma shabahdo tan bani aadamka midda alla isma shabaha tilmaamahan kalena sidaas dheh baa laleeyahay nacam oo marka ilaahay subxaana wa tacaala loo sugo nuzuul inuu alla soo dego inuu alla sareeyo bani aadamka soo degidiisa ma shabahdo laysa ka milihi shayun marka wix aad taas ka tiri qaar tilmaamaha alla kamida ah ka tiri inta kalena inaad ka dhahdaa kugu laazimaysa taasna marka qaacida saas u daba taallo weeyaan kadib waxaa kaloo iyadana tilmaamaha alle subxaana wa tacaala magacyada alle waxaa laga ilaalinayaa ilxaad in lagu sameeyo ilxaad in lagu sameeyo alilxaad ilxaad waxaa weeyaan almaylu can ilxaqi xaqoo laga leexdo yacni almaylu can ilxaqi fii asmaa illahi wa sifaatihi magacyada alle iyo tilmaamihiisa in xaqa loo laga leexdo oo baatil laga laga laga dhaho taas weyan ilxaadku qofku marka inuu taa iska ilaaliya qaala tacaala alla wuxuu yidhi walilahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha wadaruu aladiina yulxiduuna fi asmaa'ihim kuwa magacyada mushrikiinta ilxaaday samay jireen oo ilxaaduhum wuxuu ahaa inay asnaamtooda aaliha ku magacaabeen ma aha aaliha xaq ahaan xaq ahaan aaliha ma aha asnaamtoodaas marka ah, ilaahay sanamkiibay ilaah ku magacaabeen ko waxaa kamida ilxaadkooda sidoo kale asnaamtooday magacyo waxay u baxsheen allah min allah allah min alilah alcaiiz alcuza min alcasiiz mushkilada meesha uga timid waxa ay tahay in ay yani makhluuqii waxay ku shabahayaan allah subxaana wa sidoo kale alilxaad fi asmaa illahi wa sifaatihi dadka mucadilada oo tilmaamaha alla dafirayo waa ku jiraan ayagana ilxaad mushabihadana waa ku jiraan kuwa alla ku shabahaya khalqigiisa waxa ay sameynaa waa ilxaad mucadilada kuwa tilmaamaha alla diidaya marka ha ahaadaan jahmiye ama muctazile ama ha ahaadaan ashaaciro iyo maaturidiyo waxay doonaan ha noqdaane tilmaamaha alla kuwa diida iyaga ilxaadkooda waxay u maraan jaranjarada tawiilka tawiilay usoo maraan walidalika marka waxay kuleeyiin tilmaama waa la awilayaa nacam wakulu nafsin awhama tashbiiha awilhu aw fawidhu warum tanziiha saasuu yihi eh, laqaani ibraahim laqaani jawharatu tawxiidka naf kasta oo tashbiih ku moodsiiyey yidhi naf kastoo tilmaam alla ku jirta waa saas saas waxay toddobadan ayagu marka laga saaro inta kale tashbiihay ku moodsiinayaan si ay qabaane awilhu nafkaas ta'wiil ku dhufuyo nacam ow fawidhu ama yani waxaa lababa yaqaanba dheh warum tanziihan waxaad doontaa tanziih doonu yidhi nacam kaanaa tanziih inuu soo xasili karin haddii alla tilmaantiisa lagu sheego tanziih ma imaanaayad moodaa inuu inay leeyihiin marka kuwaas ayaga marka waxaa weeyaan ta'wiilka maxaa laga dhihi karaa marka sifaatka alla subxaana wa qofka mu-awilka ee wax wiilinaya afar shay baa laga rabaa markuu afar shay keeno saxiix saxiixuu noqona haddii uu keeni waayo mid kamidana ama u mid waayo tawiil faasid uu noqonaya tawiilkiisa afartaasmuawal daahir iyo muawal asal daahira ah naska daahirkiisa in lagu wado ayaa asala tawiil wax loogu leexdaa horta waa inay qariina jirtaa haddaad qariino keeni weyso khalaas waa kaa dhamaatay tawiilkaa waa baail midda labaad waxaa weeyaan isagana nacam saarifkaas waa kan waa kan koowaad kan labaad waxaa weeyaan in uu la yimaado macnaha uu wax ku ta'wiilinayo inuu macno saxiixo carab asal kule inuu yahay nacam an yaxtamila yani inay ixtimaal almacna almuawal macnaha wax lagu lafdan wa tarkiiban lafdi ahaan carabtu macno eh, inay uleedahay macnahaas wax lagu awilaayo ama tarkiib ahaan masaladan marka waxaa weyaan qofku waxaa laga yaabaa inuu is yiraahdo eh, dadka qaarkood erey bay ay macno ku macnaynayaan macno aysanba carabba u degsaninba kaasoo kale talaacu dhildhiil baatiniyadoo ku badan yahay macnahaas tawiilka noocaas oo kalena waxay ku leeyihiin eh, oo kale asiyaam waxaa la yidhaahdaa xifdu siri limaam imaamka sirtiis in la ilaaliyo carab waxaas ma taqaan waa iska talaacub waa kaasoo kale tawiil lbainiya shiicadoo kale raafidada soo gelayaan in allaha yamurukum an tadbaxuu baqara ay caaishay leeyihiin nacam qabaxahum allah see loogu fasiraa marka waayahay waxa oo wax isle ma ah naam hadda mararka qaar marka waxaa suuragala macnihii carab inay u isticmaashay macnaha wax lagu awilayo laakiin tarkiibkan khaaska ah uma aysa isticmaalin carabta haddaad tarkiibkaas eh, carab u isticmaalin macnahan haddaad la timaado tawiilkaaga faasid oo noqona maxaa ka mid a ah maalan carab yad quwo waa u isticmaashay yad kelimatu yad quwo waa u isticmaashay awood way u isticmaashay nicmana waa u isticmaashay sida aad u shaa'ica oo ah laakiin tarkiib waxaa jiro aanay weligeed ugu isticmaalin macnahaas bilmithaal qowluhu tacaala qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya tarkiibkaas ficil faacilkiisi qaatay haddana yani meeshii ficilkaa yani ficilkaana alla subxaana wa tacaala ku qabtayna ou ba kusii sii gudbiyey oo biyadaya uu sii yidhi siyaaquna ou yahay ibni-aadam sharaftiisa iyo khusuusiyadiisa in la muujiyana meesha loo keensadayba in la yidhaahdo quwiyadan biyadaya biqudrataya laga wadaa khalad waay sababtoo ibliisba qudrada alloha lagu a haduu qofka yani carabiga uu yidhaahdo eh, banaytu hada albeyta biyadaya gurigaanaan dhisay biyadaya labadeeda gacmoodaan ku dhisay waxaa laga fahmaya inuu asaga la baashiray mubaashara yani ficilkaas inuu la baashiray kaasoo kale marka waxaa weeyaan tarkiibkaas haddaad tiraahdid waa kii anig maadaama carabiyad ay quwo u isticmaasho meel kasta quwaan dhaha ma la yeelayo walidaalika waxaa kamid a tan oo kale biyadaya ayb yadullaahi fowqa aydihim oo kale waa laga yaabaa in tafsiirada qaar lagu arko quwatullaahi fowqa quwatihim dhib ma laha siyaaqi hadii siyaaqi haddii laga fiiriyo iyo macnahaas iyo waa suuragal laakiin limaa khalaqtu biyadaya cid mufasir oo culammadii selafka ahayd oo awishay ma jirto jahmiyada aan ahayn waa inuu marka ku saacidaa waxaa kamid mid a ah fawqiyada kale yakhaafuuna rabbahum min fawqihim wayafcaluuna maa yu'maruun min fawqihim wuxuu ku leeyahay fawqiyatu sharafa laga wadaa nacam ayb fawqiyatu sharaf markay carab isticmaalaysa min kama hormarayso nacam tarkiibku waa diidaya sababta wuxuu leeyahay waxay dhahaan aلذahabu fوqa اlfidati aلذahabu fawqa alfidati dahabku fidada waa ka sareeya ka sharaf sareeya laakin aلذahabu min fوqi اlfid tarkiib kasta oo kelmadan meesha soo gashan waa awila waxaas sharciga ma ogola nacam waxaas waa dheeldheel iyo waxa iska noqona iyo nusuus lagu cayaarayo tan labaad oo kale iyadana tan saddexaad daabitka saddexaad waxaa weeyaan shaygan waxaa laga yaabaa inuu macaani badan ou leeyahay markuu asalkiisii ka baxo macaani fara badan inuu ta'wiilku gelayo waa inaad marka macnahan adiga aada u wado oo aada leedahay macnahana laga wadaa khaaska ah waa inaad cayinto wax caddaynaya inaad la timaado tacyiinu almacna alkhaas alladii ta'awalahu muawil inuu cayino oo yiraa kelmadan shan macnay lahayd macnahanna waaye waxa hadda laga wado tacyiinkaas daliilo u baahan yahay marka wuxuu kuwa kale uga fiicnaaday inuu mucaaridka daliilka mucaaridka ah inuu markaas iska celi karo nacam oo adilo mukhaalif wadaa dhahayo hadduu adilo wato adila yani adila naqliya aw adila caqliya ama adila fitriya haddii uu la imaado ninkan muawilka inuu ka jawaabo adiladaas aljawaab can lmucaarid qodobkan afaraad aljawaabu can ilmucaarid ama can adilat lmucaarib mucaaridka adiladiisa jawaab u baahanta ile asal oo isaga haysta kutaagan yahay afartaas marka la helaa tawiilka u saxiix noqon karaa haddii la waayana de waxaa weyaan saxiix ma aha tawiilkaas waa tawiil faasid mutakalimiinta tawiilkoodana waa faasid nacam maxaa yeele dariiqadooda dhanba waa kuwaana nacam afartan eh, eh, waxyaabood ayaa ka horeeyo ta'wiil kasta haddii afartan mid kamida ah oo waayo tawiil eh, saxeixa ah maa baainiyadu waxay ta'wiilisaa sidaan sheegnay baainiyada waa firaq badan waay nacam oo ayagu aaminsan shareecadan dhanba daahirkeeda inaan loo jeedinba waxyaaba ku qarsoon inay jiraan firaq badan oo ismaaciiliyada iyo hadda dursiyiinta iyo musayriyada iyo waxaasoo dhanah ka mid ah nacam baadiniyada ayb iyo xuluuliyiinta iyo nimankaan alxuluuliyiin xuluuliyada ayb wujuudka aaminsan yani kuwaasa ah marka waa baadiniyada iyo waxaasoo dhan waa wada baadinyaday ku jiraan nacam firaqa albaadiniya loo yaqaano kuwaas marka nusuusti waxay ta'wiiliyaan aakhiro nusuus yuawiluuna nusuus almacaad aakhiro waa laissoo celinaa marka la dhaho waxba kama jiraan ay leeyihiin oo waayahay nusuustan tilmaamaysa aakhiro in laissoo celinaya ka warran nawaahid walaa taqrabu zina waa iska awiilaayaan ayaga lidalika aktaruhum ibaaxiyiin waay naam ay ka dhowrsanayaan male waxay awiilayaan sidoo kale salaada waaqiimu salaata wa aatu zakaata laga wadaa xajkoo kale waxaa laga wadaa qubuurtooda in la ziyaartay kuleeyihiin mashaahidda iyo waxaas waxyaabo aan la garanaynin marka keenayan waa laysku waafaqsan yahay ta'wiil baatila inuu yahay ahlu xadiidka iyo nimankan mutakalimada oo muctazilada iyo ashaacirada iyo ahlu xadiidka intaba waxay isku waafaqshariica eh, inuu yahay ayb kan marka alasmaa asifaat maxaa isaga khaasa ka dhiga marka waa yahay baatiniyadu marka ay leeyihiin annaga nusuus ulmacaad iyo nusuus alaxkaam iyo xataan ta'wiiline idinkuna dhinacaa nagula jirtaan oo nusuus sifaat ayaa ta'wiilinaysaan kiina maxaa ka dhigay eh, wax fiican oo manqaba iyo ajar laga helaayo keenana maxaa dembi ka dhigay dheheen idinku laba ajar inaad leedihiin annaguna laba dembi aan le-aan lahaano maxaa keenaya dheheen nin laba nina wax isku darsatay oo toban dirham intay isku darsadeen mid oo hal dirham qaatay farsamo iyo xeelad oo ku qaatay kii kalena lamid u nacam in kaana halkaa khatarsanaayan haddii la doono laakiin macnaha waxaa weeyaan ta'wiilkaas unbaa shareecada dhan lagu ibdaaliyo tawiilka halkaasaan uga tegeynaa marka waxaa iyadana jirta wax kaloo ah ta'wiilku waxay kaloo dariiqatu lkhalaf waa ta'wiilay ahayd dariiqatu salafna maxay ahayd tafwiid tafwiid waxaa weeyaan shaygan in la yidhaahdo ilahan waxaa weeyaan tafwiidka laba nooc waa tafwiid macnawi iyo tafwiid alkayfiya tafwiidu kaam tahay oo amar ay tahay iyo inay nahyi tahay iyo inay ilaahay tilmaan u tahay midna ma ogin hadday tahay macnaheedu waxaa weeyaan kaas waa khalad sababtoo ah sifaadka alle saddex meelood marka loo dhigo qur-aanka waa meel in la yidhaha marka saddex meelood oo meel qur-aanka wax ay tahayba lama yaqaano allana uu leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aan qur-aanka in lagu tadabbaro dadka uu faraayo zid calaa dalika waxaa kusii dartaa tilmaamahan alle subxaana wa tacaala awaamiray wataan nawaahibay wataan yacni iimaanka qofka waxbay ku kordhinayaan in la yidhaahdo yacni qofka wuxuu ka fahmaayo ma laha waxaade see ilahay ugu caab waa dadku mu'miniintu waxay alle ku caabudaan bimuqtadaa asmaa'ihi wa sifaatihi alle magacyadiisi tilmaamihiisi wax ku caabudaan haddii la yidhaha wax macnaaba male kuwaas see maxay ku caab aayaadkaas marka inaan waxba lagu caabudi karin ka soo baxaysa taana saxiix ma aha marka mararka qaar waxaa laga yaabaa inaa aragto walaa nufasiru salafka oo dhahay walaa nufasiru tafsiruhaa tilaawatuhaa walaa nufasiru maxay ka wada ma fasirayno kayfiyada ma fasiraynay ka wadaan bidaliil abu cubayd alqaasim ibnu salaam oo kamida ah salafka ayaa wuxuu yidhi tilmaamo allou soo sheegay haddii nala dhaho wuxuu yidhi kayfa ilaahay sideeba kayfa yadxaku so alla u qoslaa sifadii haddii kayfa nala dhaho wuxuu yidhi naquulu laa nufasiru ma fasiraynaan dhahayna idan tafsiirka wuxuu ujeedaa laa nufasiru marka uu leeyahay macnaa kayfiyada ma sheegayna ma fasirayno amaa macnaheeda waa naqaanaa weyaan macnuhu waa yaqaanaan sababtoo ah sifada sifada kale waxay uga duwan tahay waa macnaha waana garan karaan taasna waxaa kutusaa alistiwaau macluumun ba in la istiwa waa la yaqaanaa macnihiisa waa la garanaa lakin kayfiyadiisa la garanayni ayb waxaa iyada marka taas marka waa macno walaan nufasiru markay salafka leeyihin waxaa kale ujeedi karaan walaa nufasiru ay tafsiira aljahmiyati jahmiya tafsiirkooda ma ku fasireen taasna tirmidiyaa sunankiisa ku cadeeyey baabu fadli sadaqa markuu ka soo hadlay madhabu salaf inay tahay sifaatka in daahirkeeda lagu dureeriyo waxa uu yihi marka ama aljahmiyatu faankarat hadihi alaxaadiid jahmiyadu axaadiidtan waa inkirtay oo yadda alle iyo ku saabsan wa qaaluu waxay dhaheen alyadu alquwatu waxay dhaheen iyadda waa quwo ay dhaheen ayb wa fasaruuhaa bigayri maa fasarahu ahlulcilmi waxay ku fasireen jahmiyada sidii ahlucilmiga ay ku fasireen si aan ahayn idan liahli lcilmi tafsiirun ahlucilmiga salafka tafsiiray leeyihin jahmiyadaba marka walaa nufasiru labadaas macno hadalka maxamed ibn xasan sheybaanina macnahaasoo kale tusaan maani tafwiid waay madhab salaf ee lagugula cimaado man waxaa weyaan saas dheh tafwiid macnawi xagga macnaha maya xagga kayfiyada haa tafwiidka isaga laftirkiisa marka eh, waxay culimmada dhahaan sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaha madhab tajhiil maxaa wax kasoo baxay waa macana saxaabada iyo salafku sifaatkan waxba kama aqoonin jaahilay ka ahayn waay macnaheed ta'wiilku madhabkiisana muxuu noqonaa khalafki sidii inay ayagu cilmi leeyihiin ay waxaan ogaadeen salafkii hadduu ogaan waay say ku ogaadeen khalafkii marka waa marka qaacidadan asalafu aslam walkhalafu aclam meeshay ka keeneen sheekhulislaam ibnu taymiyana uu yidhaahdo man madmuunkeeda nabdul islaami waraa dahri islaamka o dhan layska tuuro kelimad kaleo isticmaalaana jirto alaahiru daahiru nusuusi sifaat gayru muraadin nusuusu sifaat sida ka daahiraysa loolama jeedo daahirkeeda loolama jeedo dihnigiisa waxa kusoo degdegaayo ee bani aadam tilmaantiisa ah looma jeedo hadday tahay saxiix waa naam oo qofka cibaaradii lafdigii baa ka halaabay macnuhiisu macnuhuusa waa saxiix naam akhda'ta fi lcibaara wa asabta fi lmacnaa baa la dhahayaa naam haddii laakiin uu yiraahdo alظaahiru hayru muraad waxaa loo jeedaa sida qofka muminka usoo degdegayso ma loo jeedo nusuustan alad waa naam maxaa qofka muminkaa tashbiih uma soo degdegayo soma garan marka iyadoo laftirkeeda saasaa loo tafsiilsanaa sheekh islaam ibnu taymiya sidaas ayuu dhahayaa arisaala almadaniya tafwiidku asagana halkaasaan marka uga tegeynaa madhabu tawiil iyo madhabu tafwiid xagga asmaadan isay wax u tusaana saddex habay wax ku tusaan دلالة المطابقة أو دلالة التضمن ودلالة اللزوم دلالة دلالة المطابقة waxaa weeyaan an yadula اlsmu calى أجزائihi kuliha labadaba inuu marka albeyt markaa tiraa wuxuu ku tusayaa saqaf iyo gidaar dalaalatu mudaabaqa ahaanuu kugu tusaa dalaalatu tadamunna waxaa weeyaan juz kamida inuu shayga ku tuso isimka juzkiisa inuu kutuso qayb kamida albeyt haddii uu ku tuso saqaf keliya waxaa la leedahay waa dalaalatu tadamun markaas kugu tusina haddii marka shayga dalaalatu luzuumna waxaa weyaan an yadulla lismu calaa khaarijin minhu wax ka baxsan markau ku tuso maalan yani asaqfu saqafkaani inuu gidaar ku tuso ood ka fahamto daliil oo waxaa weeyaan waa dalaalatu luzuum saqaf waxa ka laasimaayo dardi inuu jiro laakiin saqafki macno ahaan ma ahan isagu laa juz-ina derbiga juz kamidana ma ahan walaa yacni ajzaadiis eh, o dhanna ma aha bal dalaala khaarija canhu tilmaamaha alla subxaana wa tacala marka sifat araxmaan soo qabso arraxmaan ku dabaq arraxmaan daatada allana waa ku tusee oo waxaa la dhahaya arraxmaanu cala alcarshi istawaa daatada alle markaa ku ma maogtahay sifatu raxma inuu alla ku sifaysan yahana waa ku tusaysaa dalaalatu almudaabaqa waa kaas dalaalatu tadamunna magacan arraxmaan marka uu ku tuso daatada ilaahay keliya ama marka uu ku tuso yani sifatu raxma keligeed marka uu ku tusaayo waxa weeyaan eh, waa dalaalatu tadamun magacan arraxmaan dalaalatu luzuum wuxuu kugu tusaa alle inuu nool yahay sifatu lxayaa ayb marka eh, ugu dambays marka dalaalada asmaaduna waa waa taasa ugu dambays waxaa jira waxyaabo alfaad baabkan lasoo dhexgeliyey oon ka mid ahayn oo ay kusoo dareen ahlukalaamka oo ay rabaan inay baatil ugu koraan ama ay rabaan inay xaq ku ibdaaliyaan alfaadaas maxaa laga yeelaa masalan markii la yidhaha allah subxaana wa tacaala sifat alculuwi ayuu leeyahay waxay kuleeyihiin ilaahi subxaana watacaala miya jiha loo sugaa jiho jiho ay la imaanay jihana salafkii maba sheeginba lafdigaasoo kale see loola tacamulaa jiho iyo taxayus iyo waxyaabaha noocaaso kale waxyaabaha noocaas haddaad anfiso oo diidana waxaa laga yaabaa macno macno kale asaga inuu ku wato macnihii saxda ahay inuu u yaqaanaba kan oo hadhow macnihii saxda ahay meesha aad ka anfisay haddii aad waayahay tiraadood sugtana waxaa suuragala ah macno baatila markaas ina inuu ku jiro oo macnaha baatilka adiga hadhow aa sugto taana ay khatarteeda leedahay marka aljiha qofka unbaa istifsaal laweyaayaa laga istifsaal dalbaa waxaa laleeyahy maxaa ujeedaa jihada hadduu yidhaha waxaan ujeedaa jihada aniga culuwiga jihan u aqaanaa waxaa laleeyahay cibaaradaada waa tahay macnahaas waa saxiixo alle culuwi usugnaado waa leeyahay hadduu yiraahdo dhinaca kale aljiha waxaan ujeedaa aniga jihaadkan lixda ee la yaqaano miyaa ilaahay ku dhex jiraa waxaa leedahay maya nacam ilaahi subxaana watacaala tacaala fawqa almakhluuqaati kulliha makhluuqaadka o dhan uba ka sareeya jihooyinkan oo makhluuq kulligood waa ka wada sareeya saas waa tafsiilkaas unbaad mar walba adiga isku ka hadhadleen oo ay qaarkood yidhaahdeenba yani qaarna ay diideen qaar ay sugeen qaar ay yacni ka aamuseen ay ka tawaqufeen oo aan noocyadaan oo kale xadka oo kale masalatulxaddi oo kale oo qaar ay ku dhawaaqeen oo laga maqlay qaar ay diideen qaarna ay ka tawaqafeen maadaama ay tahay saasaana aslanba ah maadaama lafdigan aanu soo aroorin intii soo aroortay haddii lagu gaabsado intaas un markaas wixii kasoo soo harada tafsiil laga bax laga bixiyo samarada marka alasmaa sifaat ku jirtaa waa iimaanka iimaan samara iimaaniya ku jirta oo muqtada alasmaa sifaat alla lagu caabudo walidalika rasulka sal ly slam wuxuu yidhi ina lilahi tiscatan wa asmaa alla sagaashan sagaal magac buu leeyahay man axsaaha dakhala aljanna qofkii kooba jannadou gala yani qofkii bar macaanidooda ogaado oo xifdiyo oo ku camal falo jannadou galaa wacalaa sariyi asmaa'ihi magacyada alle sugideeda alxusnaa waan wanaagsan sifaatihi tilmaamihiisa alculaa sariye wanahu alla subxaana watacaala arabu weyaan wanahu in la sugo in alla subxaana watacaala arabu uu yahay waanahu rabu weyaan rabbigii aljaliilu ee weynaa nacam alakbaru arabu marka magacyada alle ka tahay aljaliilu ee weynaa alakbaru ee weynaan ee weynaa weynaanta badnaa alkhaaliqu inuu yahay kan wax abuuro albaari'u midka wax ahaysiiyo wax bilaabo abuurista min alcadam ka bilaabo waalmusawiru midka qaabeeyo ah waladii yusawirukum fi larxaam kayfa yashaa baari lbaraayaa baari lbaraayaa khalqiga kii bilaabay inuu yahay munshiu lkhalaa'iqi mubdicuhum dhadhow yihiin mubdicuhum kii bilaabay oo meelna ka tusaasoon meelna ka fiirsanaynin bilaabay bilaa mitaalin tusaale la-aan tusaalahaasoo saabiqin horreeyo dhaqay tusaale horreeyo ka fiirsaday iyadoo aanay jirin alwalu huwa isagu alwalu weeyaan alla subxaana watacaala midkii hore horeeyey alwalu magacyada alle ka midta ah alawal mutakallimiintu waxay isticmaalaan bacdi ahli sunna ad arkaysa alqadiim magacan alqadiim magac ma allo uma ahna alawala magacaas saasaana soo aroortay huwa alawalu walaakhiru waahir falaysa qablaka shay qadiim iyo awal waxay ku kala duwan yihin qadiimkaani ayuu qadiim yahay shaygan somaa ama alawal ma laga fahmaya saas inuu horeeyey oa ah horeyn alawalu <clears throat> weyaan alla subxaana wa tacaala almubdi ee bilaabo bila btidaa-in bilaabasha la-aan bila btidaa-in bilaabasha isagoo meelka uu kasoo bilaawda aanay jirin wal aakhiru weeyaan alla subxaanahu watacaala midka hara ee midka dambe albaaqi ee harayo bila intihaa-in dhamaad la-aan meeluu ku dhamaanayo meel alla subxana watacala isaga ubaa baaqi ahaanayo watawakal cala alxayi aladi laa yamuut huwa alawal walaakhiru walaahiru walbaaqi alaxadu weeyaan alla subxaana watacaala huwa isago alaxadu weeyaan kan keliga ah ee sifaadkiisa ku keliga alle subxaana wa tacaala ka keliga ah macnaa aaniyas aan soo sheegno o dhan keliga ku ah alqadiiru midka awooda badan waay allah subxaana wa tacaala alazaliyu weyaan midka ay sifaadkiisu ay horeeyeen alazaliyu bidaatihi asmaai sifaatihi daatadiisana waa azali tilmaamihiisa magacyadiisana waa azali hore oo macnaha waxaa weeyaan alla subxaana wa weligiis sifaadkan wanaagsan waa ku tilmaanay khaaliq buu alla ahaa iyadoo makhluuq uusi jirin khaaliq buu ahaa makhluuq iyadoo uunan jirin rabbi buu ahaa marbuub iyadoo uusi jirin axad rabbi loo yahay iyadoo aanay jirin wahaakada afuur ayuu ku sifaysnaa isagoon jirin qof loo dembi dhaafaba markaas uusan noolayn tilmaamahan ilaahay tilmaam usoo xusboonaatay ma jirta waa haddii la dhihi lahaa markii khalqigu uu abuuray kadib uu khaaliq noqday macnaheedu waxay noqonaysaa ka hor tilmaantan waa ka maqnayd hadday ka maqnaydna nuqsaanaad jiraysa taa marka ilahay sidaas ma aha weeyaan alla subxaana wa tacaala kan sayidka ah oo khalqigu darahooda ay ula soo qasdaan weyaan albaru weeyaan alla subxaana wa tacaala midka muxsinka ee ihsaanka badan albaru laba macnay leedahay waa macnana waa tilmaan macnaha labaadna waa ficil oo almuxsin bimacnaa allaiif almuxsin allaiif albaru <clears throat> weyaan alla subxaana wa midka isaanka badan midka ixsaanka falo muxsinka ama naxariisto almuhay subxana wa midka sareeya culuwa qahrin qahar iyo qasbid sarraynteed ayuu sarreeyayo addoommadiisa isagaa ka adag oo xagga adkaanshada waa uga sarreeyaa wa culuwa shaani shani ahaanna alla subxaana wa tacaala midkii sarreeya yani naqaa'is oo dhan ka sarreeyo jalla alla wou weynaaday cani iladdaadi dudyaalo ayuu ka weynaaday lid wal acwaani ayuu ka weynaaday iyo gargaarayaal kuwa u u gargaaro alla waa ka sarreeyaa waana ka wenyahay markuu sheega culuwu qahrigu culuwu shanigu sheegay sarraysaa oo inkaana aadan adiga hadda yani daat ahaan inaad uga sarreyn aa dhici karta laakiin oo inaa fawqahum qaahiruun oo kale labadaa markuu sheego wuxuu wadana baraarujina culuw culuwu zaadna alle inuu ku sifaysan yahay culuwi qahri iyo culuwu shani iyo culuwu zaad intaba inuu le culuwi mutlaqa inuu alle leeyahay subxana wa wuxuu yidhi alcaliyu allihida alcaliyu sareeyo waa alla subxaana watacaala culuwa qahrin sareeyo wa culuwa shaani sarreeyo jalla alla wuu weynaaday cani addaadi wuu ka weynaaday walacwaani kadaa sidaasi leeglow alla waxaa u sugnaaday alculuwi buu leeyahay culuwi sarayn walfawqiya iyo fawqiya sarayn ayuu alla leeyahay calaa cibaadihi uu ka sarreeyo addoommadiisa bilaa kayfiyatin kayfiya la-aan <coughs> yani bilaa dikri kayfiyatin idoon kayfiye la sheegaynin kayfiyada saa unbaa garanaya alla subxaana watacaala salafka qaarkood waxay dhaheen laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa sida uu yahay ma garanayo cidna ma garanaysa ilaa isagu yahay culowgii marka halkaas ka sheegay culowdaadka culowdaadka waa firaqa waa inkiraan dhammaantood jahmiyada muctazilada shaacirada maturidiyada ahlu xadiidka unbaa sugo culowga culowgan alla subxana wa tacala isagoo mudlaqa u soo arooray kan mudlaqa waxaa laga rabaa qofka Eh, qofka qeydaayo oo dhahayo alcaliyu waxaa loo jeedaa ay culuwa qahrin wa sha'ninaa loo jeedaa bis culuwdaad looma jeedo waa ilaaqan waa tusay culuwdaadna waa soo aqliyo kaala daba wareeda marka iyo wax asaga u soo rakibtay muqadamaad ayagu ay samaysteen walidaalika in laisku shideeye maaha hadduu ku yiraa ilaahay waa daat ahaan inuu sarreeyo maxaa caddaynana waa ogolaha culuwiga laakiin daatadiisa inay sarrayso daliil igu keeno ku dhaha maba u baahnin asagaa laga rabaa waxa uu ku diidaan sababtoo ah, wahuwa alcaliyaan haysta aniga alla mid sarreeya waayo culuwigaas mudlaqa ah tilmaan kaloo asfal iyo yani yani sidaasi ka duwan laakiin dadka qaar mararka qaar waxaad arkay bacdinaas daliilkana le wuxuu isku dayaa marka inuu kutubtii iyo salafki iyo daliil ka raadiyo inuu alla ahaan waa sarreeya inuu ka helo haddau ka helo waa fiicanta haddii laakiin aan laga helinna ma aha macnaheedu inuusa alla daata ahaan sarreynin mar walba daat ahaan waa sareeya culuwigaas mutlaqaana loo deliishana culuwigu marka siyaabo badan buu alle inuu sareeyo waxaa tusay kitaabkaa tusay sunnadaa tustay fidradaa tustay caqligaa tusay afartaasba waa tuseen kitaabka waa tusayo meelo badan araxmaanu cala alcarshi istawaa istiwaha toddoba meelo uga jiraa yacrifuuna rabbahum min fawqihim wahuwa alqaahiru fawqa cibaadihi samada inuu ka sarreeyo a man fi samaa'i qur-aanka oo kusoo aroortay curuuj iyo sucuud iyo yani iyo addoommada qaaroo la kor yeelay bal rafacahu allahu ilayhi ilayhi yascadu lkelimu aayibu walcamalu saalixu yarfachu tacruju lmalaa'ikatu waruuxu ilayhi intaasoo dhan waxa waay marka waa nusuus kala duwan wa ayb sunada marka loo fiiriyana waxaa weeyaan waa badan tahay min xadiidi mucaawiyata min alxakam asulami ayn allah gabadhii waxay allahu fi samaa taa aroortay fawqiyada waa soo aroortay in allaha lamaa khalaqa alkhalqa kataba fii kitaabin fahuwa cindahu fawqa alcarshi waa kaa xadiid saxiixaynka ku sugnaay fawqiyada saasay kusoo aroortay sunnadiina waxaa soo arooray sidoo kale haweentu marka nabiga sal ll slam wuxuu yidhi haween ninkeeda ma diido intuu u yeero ilaa kaana aladii fi samaa'i calayha rabbaan waa u caroorayaa waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan intaa in la eg sidoo kale curuujka sunnada waa kusoo aroortay iyada laftirkeeda waxyaaba fara badan baa sunnada kusoo arooray iyadana oo ku saabsan baabkan marka qofkii raba inuu dul istaago waa kutub badanna waa laga alifay waxaankaas waa ku sheegay waxaa kaloo sheegay ijmaaca saxaabada sidoo kale ijtimaac jiish ibnu ibnulqayim ku sheegay qutaybat bnu saciid waa sheegay a'imo badan baa sheegtay nacam saas in ijmaacu uu yahay caqligana waa tusayaayo de caqliga hoose sarayn waa sifatu kamaal waa caqli ahaan fidradana waa tusaysaayo weliba fidra daruuriya waa qofka waxaa ku beeran markasta gaali muslim wuxuu doonaa ahaaba inuu allaha haduuba iyadana waa fidro kale marka wax diidaaya ma leh yani culuwigu adiladiisu ka shamsi waa waadixa ka shamsi laakiin dadku waxaa indha tirtay shubuhaad ayaa intay indha tirtay ayay waxay u haystaanba yani qofkii ilaahay sarreyn ku sheegaba in eh, qof mubtadicaba inuu yahay waxaas iska waadixa ee qof kasta u caddaa kara kadaa lahu lculuwu ayaa usugnaaday walfawqiya ayaa usugnaatay calaa cibaadihi oo ka sarreeya bilaa kayfiyatin kayfiya la-aan wamaca daa muطalicun ilayhimu bicilmihi muhayminun calayhimu wamaca daa kan lala qabo iyadoo culuwigaa uu jiro wamaca hada alculuwi culuwigan lala qabo mudalicun alla subxaana wa tacaala waa midkii daalacanayo eegaya ilayhim khalqiga bicilmihi buu ku eegaya ku daalacanaya cilmigiisa muhayminun midkii ilaalinayo waa calayhim korkooda sheega alla subxaana wa tacaala waa sarreeya maca daalika haddana yacni waa cilmigiisa alla subxaana wa tacaala wuxuu ugu jeedaa kuna ogyahay kuna ilaalinayaa khalqiga oo dhan wadikruhu lilqurbi waalmaciya lam yanfi lilculuwi waalfawqiya wadikruhu sheegidiisa alla uu sheegay lilqurbi dhawaanshihii u sheegay waalmaciya iyo maciyadii lam yanfi ma anfinin lilculuwi culuwigii waalfawqiyati iyo fawqiya ma anfinin sheegista alla qurbigii maciye ou sheegtay ma anfinayso culuwigii iyo fawqiyadii sababtoo hal meelaa lagu wada sheegay oo alla subxaana watacaala macyadiisa wahuwa macakum aynamaa kuntum wallahu bimaa tacmaluuna basiir arkaa ilaha subxaana mid arkid badan eh, alam tara an allaha yaclamu maa fi samawati ma fi lardi ma yakunu min najwa alaaatin ila huwa raabichum walaa hamsatin ila huwa saadishum walaa adnaa min dalika walaa aktar ila huwa macahum aynama kaanuu uma yunabi'hum bima camiluu in allaha bikuli shayin caliim cilmiyaa lagu bilawday cilmiyaa lagu khatimay imaam axmed sidau waa cilmi maciyada maciyo cilmi macyo cilmi waay hadday caam tahay hadday khaas tahayna waa maciyatu ta'yiid waay iyo nusra iyo waana taas wax hadda ta'wiil ma ahano siyaaqaa ku tusay maa dalla caleyhi siyaaquna ta'wiil ma aha waxa siyaaqa uu ku tuso culummadii salafkaana taas ku ijmaaceenba maciyada wahuwa macakum aynamaa kuntum inay saa tahay sida eh, eh, thawri iyo sufyaan thawri iyo keyrkiis iyoba sida ay dheheen ayb hadduu ta'wiil yahan waa ta'wiil saxeix maadaama salafkii laga haayaba soo ma garan maciyaduna sideeda hal ogow ma keento alla markii layidhi carshiga u ka sarreeyaa wahuwa macakum la yirina wahuwa macakum maciyadu ma keento yacni in isku dhex jir ma keento asagoo alla carshiga ka sarreeya haddana maceedna ahaa karaa lianna alcaraba taquul carab waxay dhahaysaa maa zilnaa nasiiru waalqamaru macanaa ma kama anan zuulin xaloo dhan inaan dheelmanaynan soconayno dayicun oo nala socdo dayicad waa kaa koreeya ma garan jeishku amiirkii umaradiisuu diraa wuxuu leeyahay siiruu wa ana macakum socda waa idinla jira aniga soo xafiiskiisa wax ka badan mulahay marka maciyadu luga carabiya maba keentaba keliya ma keenta yani mumaasaja ma keenta keligeed nacam allana khalqigiisa kuma dhex jiro maciyadii iyo marka qurbigii waa kaas qurbiguna waa khaas weliba nacam badanaa wuxuu xaalaad wuxuu soo arooraa xaalaadu kusoo arooraa iyo yani ayuu soo arooraa qurbi iska caam ah waxaa weeyaan marka oo aan macnahaas aan sheegnay aan lahayn ma ah inuu soo arooro <coughs> aqrabu maa yakuunu alcabdu lirabbihi wahuwa saajid xalaad baa lagu sheegaa nacam ayb adiga addoon muslimaa tahay markasta ilaahay subaa markaad ugu dhawaansho badan tahay waa markaas yaa lagu leeyahay nacam wadikruhu lilqurbi waalmaciya lam yanfi ma anfinin lilculuwi sarayn iyo walfawqiya fawqiyadii ma anfinin fainahu maxaa yeele shaniga alla alcaliyu wayaan midkii sareeya fii dunuwihi maca dunuwihi lala qabo dhowaanshadiisa isagoo dhow wadan alla sareeya wahuwa alqariibu weyaan alla waa mid dhow jalla weynaaye fii culuwihi jalla alla wou weynaaday fii culuwihi sarrayntiisa nacam wahuwa jalla waa weynaaday fii culuwihi yani alla waa mid dhow fii culuwihi maca culuwihi alla subxana wataala asoo sarreeya wadana dhow yahay wabillahi tawfiiq wsala allah waslama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wsl